Mm-hmm. allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli اnnar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii qiimaha badnaa ee ka warramayay noloshii ugu qiimaha badnayd noloshii nebigeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa darsigeennii afariyo tobnaad wuxuu sheekhu leeyahay moxamed ibnu ciisa atirmidi calayh raxmat ullah wanafacana allah biculuumih baabu ma jaءa fi sifati sharaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam wuxuu ku hadlayaa waa baabkii koobiyo soddonaad sifada iyo tilmaanta cabbitaankii nebiga calayh الsalaatu wasalaam waxyaalo badan oo ka mid ah khasaa'istii iyo sifaadkii nebiga ayuu sheegay maantana wuxuu marayaa sharaab iyo cabitaan sifada uu lahaa wuxuu cabbi jiray ama uu jeclaa laba xadiis buu ku keeni doonaa biidni illahi tacaala labada xadiisba waa laba xadiis oo saxiixa cafwanka hore ayaa saxiixa kadaba waa xasan qaala xadaana ibnu abi cumar qaala sana sufyaan can macmarin can الzuhriyi can curwata can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana waxa uu ahaa axabu sharaabi cabbitaanka uu ugu jeclaa ilaa rasuuli اllahi sala اllahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay cabitaanku ugu jeclaa wuxuu ahaa alxulwa cabitaanka macaan albaarida ee qabow hore waxaynu u sheegnay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xagga sharaabka iyo cabitaanka aad buu u ilaalin jiray waxaa la xaqiijiyey kaana yastacdibu almaa biyaha wuxuu raadsan jiray biyo macaan oo hungurimar mar leh ceelbe ceelkuu ka biyo fiican yahay ayaa loo raadin jiray laakiin maa kaana yastajiidu acaam cuntada wanaagsan muu raaraadin jirin ee wixii heluu cuni jiray cuntada laakiin cabitaanka cabitaan wacan waa raadin jiray biyahan la sheegayaa alxulwa albaarida waa laba nooc biyaha sidoodiia ee ceelka ka soo baxay aan waxba lagu darin ceelka biyaha macaanee sidiisa u macaan waa jeclaa biyaha wax lagu darayna waa jeclaa xilligaa waxay ku dari jireen waa naqiicu zabiib biyo sabiib laga miiray macaan waa ahaayeen naqiicu tamri biyaha timirta laga miirayna waa macaaneen iyo naqiicu lcasal intubana waxa weeye shayba weela oo shaandha ayaa la sarraysiinaya waxaa lagu shubayaa malabkii ama timirtii ama sabiibtii biyana korka laga keenaya dabeetna weel bay ku daayaan iyagoo isfangalay oo isku mid noqday ayaa weelka hoose ku dhacayaan markaasaa jilxadiiyo meeshii biyaha lagu shubanayaa biyi waxay noqonayaan biyo macaan oo macaankii ilaah abuuray macaan kale lagu daray nebigu calayhi salaatu wasalaam sharaabka kulul iyo cuntada kulul labada midna ma jeclayn cuntada kulul iyo sharaabka kulul labada midna ma jeclayn haddii loo keenana waa iska qaboojin jiray iyagoo qabow ayuu cuni jiray qolooyinka dhakhaatiirtuna way amreen inaan kulaylka faraha badan qofku aan u caadaysanin khataro badan oo kansar leh oo umuuro badan leh ayaa laga qaadaa waa kuleylka xaddaafka ah wey diirimaadka maaha marka nebigu wuxuu jeclaa biyaha kuwooda macaan ee haddana qabow qaala xadaana axmed bnu manicin qaala sana ismaaciil bnu ibraahim qaala amba'na cali bnu zayd can cumar huwa ibnu abi xarmala cumar ibn abi xarmala can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala waxau yidhi dakhaltu waan galay maca rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam ana aniga iyo wakhaalid bnu waliid calaa maymuunata baan u soo gallay fa jaa'atnaa waxay noo keentay maymuuni biinaa'in weel min labanin caana ah nooca caanuhu ahaa sheegin fa shariba rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii alla waa cabbay walxaal uu cabbayana ana anigu ala yamiinih xagga midig baan ka fadhiya wa khaalidun khaalidna calaa shimaalihi bidicduu ka fadhiyaa fa qaala lii waxa igu yidhi asharbatu cabitaanku kalka asharba waa hal maroo la cabayo ayaa sharba laydha asharba kalka iyo cabitaanku laka adigaa leh marka la eego axkaamta adaa midigtii fadhiyo adaa leh ee fa in shiita haddaad doonto aaharta waad isu weydaarin biha sharbada waxaad u doorbidi khaalida khaalid baad isu weydaarin faqultu waxaan ku idhi maa kuntu maihi la u'hira mid isdhaafiya calaa su'rika hambadaada mid isu dhaafinaya axadan cidnama hambaaan nebiga ilaahay ka helay nin alla ninaan isu dhaafinaya haba yaraate ma jirto sidii buu ku helay uma qaala sala allahu calayh wasalam wuxuu idhi man atcamahu allaahu ka ilaahay quudiyo tacaaman cunto falyaqul ha yidhaa allaahumma baarik lana fiih ilaahayow cuntadaa noo barakee wa adcimnaa naquudi khayran minhu mid ka wanaagsan ilaahay oo naquudi ha yidhaahdo waman saqaahu allaahu casa wajalla labanan qofkii ilaahay caana waraabiyaana falyaqul ha yidhaahdo allaahuma baarik lana fiih ilaahay oo caanaha noo barakee wazidnaa minhu dabeetana noo siyaadi uma qaala rasuulu llaahi sal allahu aleh wasalam ibnu cabaas wuxuu ihi nebigii allah yidhi laysa shayun shay ma jiro yujzi'u gelaya makaana atacaami waasharaab goobtii cunnadii cabbitaanka galaya ma jiro hayru laban shay cunno iyo cabitaan isku noqon kara oo mar keliya labadaa wada kafayn karaay oon can ma jiro qaala abu ciisa haakada rawa sufyan ibnu cuyayna hada alxadiida can macmarin can isuhriyi can curwata can caaishata radi allahu canha waa sanad labaad oo uu ka daba keenay warawaahu cabdulahi bni mubaarak wacabdurasaaq wahayru waaxidin can macmarin can isuhriyi can اnabiy sala اllahu alيh wasalam mursala walam yadkuruu fiihi may sheegin can curwata can caaishata ma ay sheegin oo suhri baa irsaaliyey wahaakada isagoo mursala ayaa rawaa waxa wariyey yunus baa wariyey yunus ibni cabdilacla ayaa wariyey wahayru waaxidin can isuhriyi can اnabiy mursala qaala abu ciisa wuxuu yidhi inamaa asnadahu waxa xadiiska tiiriyey oo musnad ka dhigay ibnu cuyaynata min bayn الnaas qaala abu ciisa wuxuu yidhi wamaymuunatu bint اlxaaris zawju الnabiy sala اllahu aleyh wasalam waa xaaskii nebiga hiya iyaduna khaalatu khaalid ibnu walid weeye wa khaalatu ibni cabaasin radia allahu canhum wa khaalatu yaziid ibnu اlasam radia allahu canhum wakhtalafa annaasu culimmadu waa isku qabteen fii riwaayati hada alxadiidi xadiidkan warintiisa can caliy bni zayd bni judcaan farawaa bacduhum waxay wariyeen can caliy bni zaydin can cumar bni abi xarmala wa rawaa waxa wariyey shucbata can caliy bni zaydin faqaala can camr bni xarmala wsaxiixu cumar ibnu abi xarmala sidaynu qadinnay markaa sheekhu halkan wuxuu ku hadlay xadiikiina waa keenay sanadkiina waa keenay aan sanadka ku yar horaynaye horta waxaa ku jira ninka la yidhaahdo cali ibnu sayd ibnu judcaan oo daciif ah hadduu daciif yahayna sheekhu wuxuu ka daba keenay saddex sanad oo labana ay yihiin laba sanadoo marfuuca midna uu yahay mid kale oo laba mursala midna waa mawsuul wuxuu sidaa u yeelayaa waxa weeye inuu ku yidhaahdo xadiiska daciifka ahi markuu duruqdan helo walow duruqda laftooda waxba yeedhaamin oo laba mursal ha noqdaane way quwaynayaan marka xadiisku wuxuu ka gudbayaa inuu daciif noqdo xasanun lighayrihi buu noqonaya taasi waa faa'iidada xadiisiga ah labaad waxa weeye cali ibnu zayd ibnu judcaan saddex jeer buu kala wariyey mar wuxuu ka wariyey can umar ibni xarmala marna wuxuu ka wariyey allahuma salli ala ee ninka la yidhaahdo ee shucba ayuu ka wariyey marka saddexaadna cumar ibn abi xarmal ka wariyey isweydaar maahae shuyuukhdiisaa badan qodobkaas waa qodob sanade ka kaale qodob kaloo taariikhiyu raaciyo wuxuu yidhi maymura bint alxaaris oo nebiga xaaskiisiiya waxay habaryar u tahay labadan saxaabi ayay habaryar u tahay waa cabdilahi bni cabbaas iyo khaalid walid iyo yasiid bn asam saddexdaaba habaryar bay u tahay oo dumarkii xaaris ayaa wada dhalay hablihii xaaris waayo maymura bint alxaaris waxay la walaalo tahay ummulfadl bint alxaaris waxaana la ydhaha lubaabatu suqraa lubaaba bint alxaaris alkubraana khaalid bay dhashay yaziidnu asamna walaashoodii kalaa dhashay saa ogeed baa culamada taarikh waxay idhahdaan banaat alxaarisi munjibaat banaatu alxaarisi munjibaat xaaris ninka la ydhaha hablihiisu waa hablo munjibaad ah munjibaad waxa weeye yalidna annijaab rag nijaaba ayay dhalaan nijaab waxa weeye jamcu najiib waa nin qiimale oo qaaya laakiin imika carabiga casriga ah waxaa la odhanayaa heblaayo ilmay dhashay dee anjabad in la ydhaa waayo inuu najiib yahay iyo inaanu najiib lama kala garan weli waladeed baa la odhanaya ilmuhu markuu kaalinqaad noqdo nin la yaab loo qiima la noqdo meelgalah ayaa la odhanayaa waa walad najiiba hooyadiina waa munjiba nin qiima lay dhashay iminka laakiin carabida qofkii dumar ee wax dhashaba anjabad fulana heblaayo way dhashay la macno noqotay laakiin sidaa maaha intaa markaynu kaga nimaadno xadiiska hawlihiisa kale ee laba jeer bay dhacday mar nabiga calayhi salaatu wasalaam caanaha uu cabbayey xagga midig waxaa ka fadhiyay cabdullahi bnu cabbaas waana xadiiskan xagga bidixna waxaa ka fadhiya khaalid bn waliid nebigu su buu weydi wuxuu ku adiga cabitaan ka marka qawaacidda fiqiga la eego iyo shareecada midigtaa laga wadaya sharaabka iyo cunadaba xagga midig baa laga wadaya kol haddii laga wadayo adaa lehe wiilna yarra waa tahay ninkani waa kaa weeye waana habarwadaagga ehel baa waana ninkaa magac dheero dhowaanna wuu soo islaamayo waa marka cusbaa dhinacyo badan marka laga eego ninkan wuxuu u baahan yahay in la fadilo ma adu ogolaan karayo adigu ikhtiyaarka adaa lehe ma bixinaysaa cabdulahi bn cabaasna ilaa yaraantiisii waxba dhulka kama olin nin fariida oo fariidnimayso layaabtay ahayd wuxuu yidhi mahambada nebiga aan ka helaa nin isu dhaafiya igawaloon isu dhaafinay anuma qadarka halkaa fadhiisiiye baane qadarka halkaa fadhiisiiyey ha ku qanco anna qadarkaygaan qaadanaya wixii soo hadhaa buu leeyihi cidna kuma ceebsanin waayo halkaa waxa laga qaata wax la ydhaahdo laa iihaara fi lqurubaat arrimaha ilaahay loogu dhowaanayo cidna laysuma dhiibo cidna laysuma weydaariyo dadkeena marmar waxaad ku arkaysaa safulawalkii uu ninku maamuusayo fadal adugu gal waa jannii ood leedahay gal jannadii orod fadal adugu adu aggaad ku hadhay saxaabada waxaa soo martay inan iyo aabbihii dagaalkiina uu socdo deete wuxuu hi aabbo waxaan doonayaa reerka ku hadho wuxuu hi aabbo wax kala ahaan oo aanay janno ahayn waan kaa yeelila laakiin dee meeshii jannaa taalla u baahantahay anna u baahane inamana jannadooda raadsanne marka laa iaara fi qurubaat qurubaadku ma laha iaar iyo isweydaarin ma maalin kale laakiin oo dhacday nin caraabiya midigta ka fadhiyey abubakarna bidixduu ka fadhiyey maalinta nabigu calayhi salaatu wasalaam arabiga ma weydiinine toos buu siiyey mu odhane caraabio abubakar baa dhinacan fadhiye maad u ogolaan mu odhan culimmadu waxay leen waxaa lagu kala farqinayaa abubakarna waa nin iimaanku raasukhay oo aan baahna in la soo dhaweeyo oo isagoo cid soo dhowaynaya khaalidna wuxuaa nin dhowaan soo islaamayoo islaamnimada lagu hobaynayo oo la jeclaysiinayo oo lagu soo dumayu aha marka abubakar iska fadhiya adugu uma baahna lagu soo dhaweeyo acraabigaa la soo dhowaynayaa marka uu cabo wixii hadha ayaad cabaysaa taasina waxa weeye waa qodobka labaad waxa weeye nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu ninka ilaahay cunto siiyo markuu ducaysanaya laba arrimood ha yidhaahdo ilaahay oo noo barakee cuntadan mid ka wacanna ilaahay oo nasii cuntadaan cunnay mid ka wanaagsan ilaahay oo nagu quudiyo mar walba wax wanaagsanaad xaggiisa u socoto haddiiba laakiin ilaahay laban iyo caana ku siiyo khayra minhu ma jirto wax ka khayr badan ma jiraan allaahuma baarik lana fiihi wazidna minhu ilaahu isagana noo barakee caanahana noo kordhi weeye ee cunto ka wanaagsan ilaah nasii ma jirto hadalka noocaasa hadal saddexaad buu kusii xoojiyey oo kanun sii faahfaahinaya inaan caanaha cunto ka qiimo badani jirin nebigu wuxuu yidhi shay cunno iyo cabitaan isu noqon kara oo bartii cuntadana gelaya bartii cabbitaankana gelaya caana mooyaane ma jiraan qoladan cilmu taqdiya ka warranta cilmu taqdiya ee waxay yidhaahdaan waa cunto isu dhammaystiran canaasir khidaa'iya oo dhan ayaa ku kooban saa awgeed waxaa dhici jirtay innaga hawdadkeenna nin geeljiroah oo sanad ala xaaliya ama sagaal bilood ama sideed bilood aan calaanisba dhadhamin caana mooyaane haddana inuu wada faytamiin iyo wada awood noqdo mooyaane alla wax iska dhimayaa aanay jirin laakiin cunto kastoo kugu kaliyaysataa waxa weyaan qayb dhan baa kaa maqnaanaysa oo qaybihii kalaad u baahnaanaysaa soomaalideennuna markay nimcada soo koobeen nabadiiyo caanay ku soo koobeen gebiga nimcadii maxay ku soo koobeen nabadiiyo caano marmar bay ku soo daraan wiil iyo caano laakiin intaasay ku koobeen qiimaha caanuu leeyahay weeye intaa waxaynu kaga baxnay sharaabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baabu maa jaa fi sifati shurbi rasuuli lah sal slam sharaab waa cabbitaankii tanna waa sidii nebigu u cabbi jiray markuu cabbaayo qaabku u cabbi jiray waa kayfiyadii waana waxaa lagaga daynaya waa kayfiyada toban xadiis buu ku keeni doonaa haddaannu sii khulaasaynana nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waxaa caado ahayd fadhiga inuu ku cabdo ayaa caado ahayd laakiin fii bacdi alxaalaat isagoo doonaya inuu muujiyo inay bannaan tahay sara joogu ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sara joog ku cabeeyey culimmada xadiidka sharaxday waxay leeyihin bini aadamku siddeed xaaluu leeyihi waa inuu taagan yahay iyo inuu fadhiyo iyo inuu socdo iyo inuu meel ku tiirsan yahay iyo inuu rukuucsan yahay iyo inuu sujuudsan yahay iyo inuu jiqilaysan yahay iyo inuu jiifo sideeddaa xaalo ta ugu fiican ee wax lagu cabaa waa fadhi ta soo raacdina waa sarajoog amaa lixda kale cuntana lagama ogola cabitaanna lagama ogola laa rukuuc laa sujuud laa itika laa idijaac waayo xaalada cuntadu iyo cabitaankaba suurtagelaya maaha hadday suurtagalaanna waxyeelay kugu noqonaysaayo jidhkii iyo caafimaadkii midna uma fiicna marka xadiistu inoo keeni doonaa waa noocyadaasunbay ka warramayaan qala xadaana axmed bnu maniicin qala ana hushaym wahushaym bnu bashiir qala xadaana caasim bn alaxwal wamugiira can ishacbiyi waxay ka wariyeen can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalam shariba waa ka min zamzama eelka zamzam buu ka cabay walxaal buu cabay huwa nebigu qaa'imun uu sano taagan yahay qaala xadaana qutaybat bnu saciid xadiiska hore waa saxiix kana waa xasan qaala ana moxamed bn jacfar can xusein almucallim can camr bni shucaybin can abihi can jaddih qaala wuxu ra'aytu waan arkay rasuul allahi sala allahu aleh wasalam yashrabu cabaya wa qaacidan labada waan arkay nebigoo sano taagan iyo isagoo fadhiya qal xadana cali bni xujrin qala xadana ibn mubaarak an caasim bn اlaxwal can shacbiyi can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaala saqaytu nabiya nabigaan waraabiyey sal اllahu aleh wasalam min zamzama ceelka zamzam baan ka waraabiyey fashariba waa cabay wlxaal huwa qaa'imun isagoo taagan ceelka zamzam sifaduu ku yimi waa ka wada dhararsantihiin markii nabiyullahi ibraahim uu soo kaxeeyey haajar oo wadata wiilkeedii yaraa ismaaciil ayaa wuxuu keenay xagga banaanka maka ay tahay ayuu keenay markuu ka dhaqaajiyena waxay tihi nagaga tegaysaa qof iimaan leehayd wuxuu uhi ilahay baan idinkaga tegayaa idan lan yudayicanaa ilaahayna dayici maayo markuu buurta ka wareegay buu duceeyey rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii sarcin cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaa ducadaasuu duceeye dheer waana laga aqbalay in yar jiraabkii kola yaroo timirah iyo in yaroo muddo markay joogan bay ka dhammaatay deetana ilmihii yaraa wuu isrogrogay gaajuu isla rogay haraad isla rogay deetana waxay carartay buurtaa safa ayay ku istaagtay balnay cid aragto way weyday way daadegtay dhexda ayay guclaysay haddana mar way fuushay balnay cid hegto way weyday ilmahay ku noqotay haddana tii kaley fuushay toddobadii jeeray fuushay waa toddobadan la ordo bayna safa walmarwa mar toddobaadkiiba waxay la kulantay malku jibriiloo cagta ku dhuftay dhulka oo biyo ka soo burqanayaan biyii bay tii zamzam joogso joogso waa luqadda berigaa ku hadli jireen zamzam tawaqaf tawaqaf waxaa la yidhi dumarka iyo lexjecladuna way wada socdaanoo inta badan hadduu nin ahaan la biyaha ka waraabay haska socdaan buu odhan laha laakiin iyadu waxasiliinta yar kaa dhammaanaynoo biyo way joojisa nebigu wuxuu ihi haddaanay joojin lahayn lakaana caynan maciinan il socota oo caalamkaba gaadha ayay noqon layd laakiin way joojisoo halkii ku joogsadeen waa biyaha sayidulmiyah laydhaa biyayaa ugu fadli badan zamzam baa ugu fadli badan noocu walbana waa ka qiimo badan yihin biyo kastoo adduunka yaalla sheekh misriya oo nimankan sayniska aad u yaqaan ayaa wuxuu ihi qaaday biyaha waxaan gaadhay new york laab eh, ku yaallaan geeye laab ku yaalla way yaabeen biyaha noocooda manaaga canaasirta ku jirta maxay tahay deeta waan sheegay biyaha noocaasee qiimaha laynayiin nebiguna wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maau zamzam lima shuriba lah biyaha zamzamku wixii loo cabo ee loo niyoodo ayaa laga helaa haddaad janno u niyooto haddaad cilmi niyooto haddaad alla kacabsi niyooto waxaad u niyootoba ibnuqayim baa ka sheekeeye wuxuu yidhi anuu xaramka jooga soo weligiiba saasoo xaramku cidhiidhi u ahaa ayaa habeenkii ku soo galay habeenkii aad habeenka macaalimika haddaad baxdo soo noqon maysid lama baxba wax badanna lama cabo wax badanna lama cuno si aan suulibo ugu bahan dee suulibu baatood bannaanka tagto sidaadna kaga baxday bannaankaasaad ku cibaadaysanaysa habeenkii bay kaadii qabatay buuri deeta waxaan ilaahay haddaan baxana waa layga buuxinaya waxaan xasuustay maau zamzam lima shuriba lah waxaan u niyooday ilahay inuu kaadida kaxeeyo ilaa inta caawa dhamaysa cibaadadu waan cabay meelala martay adaad biyo sii cabto waa inaanay midba kugu hain marka sidii bay ku tagtay buu yidhi kale wuxuu caddaynayaa biyaha samsamku inay yihiin dacaamu tucmin wa shifaau suqmin cunnana way noqonayaan caafimaadna way noqonayaan waa biyaha cajiibka ahee runtii ee qofkii hela ay tahay inuu ilaaliyo kana faa'iidaysto ilaahayna subxaana wa tacaala wax kaga dalbado nebigu wuxuu u yimi maalintii waxay ahayd xaajatulwadaac quraysh markay qayqaybsadeenna qoyska nebigu waxay heleen waxaa la yidhaha asiqaaya warifaada untada xaajiga iyagaa helay cabbitaankana iyagaa helay maa u zamzam oo berigaa la aasayba ayay biyaha ka soo dhaamin jireen bannaanadii ka keeni jireen markii dambena cabdilmualib baa dib u qoday qiso dheeroo caanoo la yaqaan iyagoo waraabinu nebigu u yimi wuxuu idhi haddaanan islahayn idinka boobi waan idinla qaban lahaa wadaanta lakiin haddii nebigu taaban lahaa ummaddaa odhan lahayd waa bartii nebigu taabtayoo laydimaba daayeenba nebigu muu taabanin wuxuu ihi waraabiya deetan waa loo dhiibay wadaan sarajoogku ku cabay bayaanintaas waxay caddaynaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inay bannaan tahay cabbitaanka sarajoogku walow uu jiro xadiid saxiixa oo nabigu yidhi man shariba minkum falyashrab qaaiman ee falyashrab qaacidan faman shariba qa'iman falyastaqi ninkii sarajoog ku cabbaa ha iska matajiyo daahirka xadiiska waxaa ku tegey culimmada laydhaha daahiriyada dhammaan fuqahada ummaddu waxay isku waafaqeen xadiiska diidadiisu inaanay xaaraan ahayn iska matajintuna inaan looga jeedin toos iska matajiye ka waantowoo fadhiga ku cab oo karaahatu tansiih wax laga fiicanyay ay isku waafaqeen in la ta'wiilinayo marka xaaraan maaha in sarajoog lagu cabo waa bannaantay nebigaa sameeyey gaadiid dishiina lagu cabbi karaa maalintii carafa wax laga walaaco laga shakiyey nebigu ma sooman yahay se waa yahay umuhani oo aynu dhowr soo marnayoo umuhani binti abi aalib ayaa tiri anaa hubinaya madiibad bay soo dartay caanaa gaadiidkii hashii saaran ayaa loo dhiibay dabeetana hasha dusheedu ku cabbay markaa baabuurka dushiisa iyo adoo taaganaya adoo fadhiya iyo intaba waa lagu ogol yahay waaya qaala xadaana abu quraybin moxamed ibn alcala wa moxamed ibn tariifin alkuufi qaala anba'ana ibn lfudayl can <clears throat> ilacmash can cabdimalik bn maysara can inazal bni sabra qaala wuxuu uhi utiya waa loo keenay caliyun radi allahu canhu bikuuzin ayaa loo keenay kuuz kuusku waxa waa waxaan inagu jeega aynu dhahno kuus waa marka koobku yar weyn yahay dhegna leeyahay jeeg baa loo keenay min maain biyaah wlxaal huwa cali fi raxbati raxbada uu joogo araxba asha ku jirta waa cahdiya araxba barxaddii uu joogo waa barxadda masaajidka kuufa masaajidka kuufa ee xilligii cumar khadaab la dhisay ayaa wuxuu lahaa barxad teenanoo kaleo ka dambaysa xagga dambe ah oo dadku ku fadhiistaan oo lagu sheekaysto oo gabyaaga lagu tiriyo oo dadku ay iska fadhiistaan buu lahaa alraxbati bartaa ayuu lahaa halkaasuu joogay fa akhada minhu wuxuu ka qaatay eh, jeegii kafan calaa calbii ah faghasala yadayhi labada gacmood buu ku maydhay wamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wamasaxa wajhahu wejiga ayuu masaxay wa diraacayhi labada dhudhunna waa ku maydhay wa ra'sahu madaxiisa waa ku maydhay uma shariba minhu waa cabay wlxaal huwa qaa'imun isagoo taagan uma qaala waxau yidhi haadaa kani wudu'u waa waysada man lam yuxdi kii aan weyse jabin weysadiisu waa caynkan haakadaa sidaasaan ra'aytu arkay rasuulallaahi sal allahu aleh wasalam oo facala sidaa yeelay raxbada saan idiin sheega weeyaan wacdigana waa lagu qaban jiray xukunada iyo go'aanka soorkana waa lagu goyn jiray kabyaaga iyo sheekadii hawlahana waa lagu qabsan jiray amiirumuminiin buu xilligaa cali ahaayo ummaddu u talinayey bartaa isagoo joogo sare taagan baa loo keenay biyaha deetna calaacashuu daray gacantuu daray deet u farxashay axaadiistana waxaynu soo aragnay qofkii intaanu gacanta gelinin ha ka yar shubto deetna ku shuba ha farxashu waxaa laysku waafajinayaa laba kala mawduuc weeye marka uu soo tooso weeye markan aan gacanta la gelinayn weelka waayo xadiisku waa cileeye muxuu fa ina axadakum laa yadri ayna baatat yaduh intaad huruday gacantu meelay martay warkama haysat laakiin markaad soo jeeday maantao dhan jooday ood weyse qabtay weelkaad doonto gacanta waad dari kartaa waayo gacantaadu waa nadiif waanad garanaysaa halkay gacantaadu martay lagaaga sheekayn maayo cali gacantii buu daray uu faraxashay waanuu luqluqday intuu daray wuu sandaarsaday wejiguu masaxay labada dhudhunbuu masaxay madaxa u masaxay cagiimau maydhinba gacmahana muu maydhino wuu masaxay deete wuxuu qofkii weyse qabay ee weysada jadiidinaya waa sidaa siduu u jadiidinayo gacmana waa la masaxayaa wejiga waa la masaxayaa madaxa waa la masaxayaa cagahana la taabanba maayo muqtadaa sida xadiisku dhigayo waxa qaatay madhabu abi xaniifa abu xaniifa wuxuu ku tegay xadiiskan haddaad weyse qabtay waa uun isyarba masaxaysaa faraha masax wejiga masax luqluqo sandaarso hada wuduu man lam yuxdi laakiin jamaahiirtu waxay leeyihin cali bn abi aalib baa fahmay nebigu ma weysaysanayne wuu isqaboojinayay xilla kulayl bay ahayd nebigu isagoo weyse qaba ayaa biyo loo keenay deetna wejigana waa qaboojiye gacmahana waa qaboojiye madaxan intaa u masaxay cali baa u fahmay weyse sharciga ma ahan weyse sharciye weyse luqawi ahayd iyo isqaboojin bay ahayd saasaana xoog badan waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga hayaa isagoo jadiidinaya oo caadi weysaysanaya bal caadaba u ahayd caaday u ahayd inuu salaad walba weysaysto weyse cusub waxaan u sheegay qofka isagoo hore weyse qabay hadduu hore u weyse qabay oo haddana weysaysto in ajarku siyaadayo maalin keliya dhacday nebigu salaad duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishaa'i oo hal weyse ku tukaday cumar khadaab baa ku yidhi yaa rasuul allah waxaa samaysay waxaana samayn jirin oo cusub ee ma ogaanba suu amdan camdan facaltuhu yaa cumar cumarow ogaan baan u dadka u tuso inay bannaan tahay in weysada la karo oo aan waxba la jadiidinayni laba salaadood iyo saddex iyo afarba shan waxaan u malaynayaa inaanay sugnayn ma hubo shan horta ma arag anugu ninkii arka wuu inoo keeni nebigo salaad intuu weysaystay ilaa iyo ku tukaday dee qofkaasi maba caafimaad qabay leeyihin dhakhaatiirtu ninka isagoo salaad subax weysaystay ilaa iyo cishaa'i aan kaadi iyo waxba u dhaqaaqin halkaa shaka kama socoto shaka kama socoto oo haddii keliyahaas shaqaynayaan mar hore suliga aadila intaas waxa weeye waa ficilkii cali bn abi aalib radi allahu canhu qaala xadaana qutaybat bnu saciidi wayuusuf bni xamaadin qaala waxay yidhaahdeen xadaana cabdulwaris bnu saciidin can abi caasim wa abi caasim annabiil can anas bin malik radi allahu canhu qaala ana nebiy sal slam kaana yatanafasu waa neefsan jiray fi sharaabi ay can sharaabi fii bimacnaa can ee lagu macnaynaya weelka waa ka neefsan jiray dhinac buu uga bixi jiray alaaa saddex jeer idaa shariba markuu cabo wa yaquulu wuxuu odhan jiray huwa in la neefsado oo la yaro nasto ayaa u cokanaan badan amra waa marii waa shaygii hunguri marka leh ee biyuhu dhuunteeda si fiican u maraan ee waa ka ilaahay lahaa fakuluuhu mari'an mari'a yamra'u mara'atan fa huwa marii arwaana waa cokanaantii xadiikani waa xadiis saxiixa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saddex jeer buu neefsan jiray saddex jeer macnaheedu waa maxay mar buu kabanaya waa neefsanaya mar labaadna waa kabanaya waa neefsanaya mar saddexaadna waa kabanaya waa neefsanaya waa saddex kabo iyo saddex neefsi biyaha lagu bilaabaya neefaa ku xigta inuu neef qaato mar labaad buu kabanaya ama cantuugayaaba dheh ama qurqur cantuugayaa dheh ya ma kala garanaysan inta ya wuu kabanaya aad u ka badan wuu cantuugaya afku buuxinaya qurqulacantuug waxa weeyaan waa tiina lagu dagay wey tiina lagu dagay berigii la kaxay annagoo reer magaala ayaanu geela raacnay wiil yaroo geela raaci jirayoo reer miyiya ayuumbaa dhiilka laygu dhiibaa waxuu sameeyaa waxa laydhaa qurqulacantuug cunto kale ma jirto badhna wuu sii daynayaa badhna afku ku qabsanaya anna ka badaawun geelana anaa raaca deetana waan golongolay ul noqday waan shakiyoonio ninkan baase isna wuu dhargaya aduguna waad gaajoonaysaa qaar baan waraystay sida hore ku khiyaamayaa markii baan kuui oranaya meel gaara i saara badhna waa la sii daynaya badhna afkaa lagu qabsanaya qulqulaantuug laakiin nebigu ma samaynayne caadi buu ka barayey ama waa afku buuxsanayay saddex jeer ayuu ka banaya meesha maxaa ka baxay waxaa la dhaha cabitaan alcabbu waa qulqulada carabiga alcab waay nebigu wuxu uhi calayh salaau wasalaam ida shariba axadakum ida shariba axadukum falyamusa masan midkiin hadduu cabayo ha biyaha ha sidaa u miigto waa miigashaa laydhaa walaa yacubu cabban yuu cabin yuu qurqurinin faina alkubaada min alcabbi faina alkubaada xadiiska u fiirsada waa xadiid bayhaqi warinayo oo saxiixa faina alkubaada beer xanuunka min alcabbi qurqurada laga qaadaa beer xanuun beerku inuu ku xanuuno ababab sidii geela in loo cabo ya shurbalhiim waxa weya wax fiican maaha xadiid kale wuxuu odhanaya tanafasuu fi lina faina shurba fi nafasin waaxidin min ashayaan hal mar in la qurquriyo oo aan loo neefsanin shaydaankaas sidaa u caba xadiid kale wuxuu odhanaya laa tashrabuu ka shurbi lbaciir sida awrku u qurquriyo neefka geeli ha u qurqurinina xikmaddu waxa weeye qofka caadiga muslimka ahi waa inuu xoogay kabado ama yar qurquriyo deetana joojiyo u neefsado haddana waxoogay kaba iyo yar israaciyo oo yar miigto deetana uu joojiyo laakiin qab inay ugu dhacdo gaar ahaan markay biyuu qabooyin halis bay leedahay inay beer xanuun keento way keentaa telifulkabid ayay keeni kartaa xadiis kaloo xasana wuxuu leey nebigu saddex jeer buu kaban jiray oo neefsan jiray wa idaa adna alinaaa sama allah markuu afka ku dhoweeyo ayuu biska qabsan jiray waida arahu xamid allah markuu dib uga soo qaadana alxamdulilah buu odhan jira marka maxay noqonaysaa saddex jeeroo bismilaahya iyo saddex jeeroo alxamdulilahya markuu ku dhameeyo waa bismillaah markuu ka fogeeyana alxamdulilah haddana bismillaah haddana alamdu saddex jeer iyo saddex jeer tanafuskana weelka lagu dhex neefsan maayo kaana yatanafasu fi lina ay can ilinaai waad ohan kartaa ama fii shurbilina weelka markuu cabayo waa ka neefsan jiray qala xadaana cali bnu khashram qala xadaana ciisa bnu yunus can rishdayn ibni kurayb can abihi kurayb can ibni cabaasin radi allahu canhuma an nabi sal l slam kaana wuxuu ahaa idaa shariba hadduu cabo tanafasa neefsan jiray marnatayni laba jeer xadiika waxaa ku jira nin la ydhaha rishdayn kurayb ku jira oo daciif ah turuq kale inuu leeyahayna ma sheegin alimaam alalbani wuxuu ku sheegaya xadiis daciif ah amaa qodobkan inuu laba jeer neefsan jiray waa markaanu biyo badan u baahnayn haddaanu biyo badan u baahnayna laba jeer buu kabanaya hadduu qaar badan u baahayna saddexdaa jeer qaala xadaana ibn abi cumar qaala sana sufyaan can yaziid ibni yaziid ibni jaabirin can cabdiraxmaan ibni camra can jaddatii kabsha qaalad waxay tihi kabsha dakhala calaya rasul lahi sal slam rasuulkaa iisoo galay fa shariba waa cabbay min qirbatin ayuu ka cabbay irbad alqirba waa baalka la ydhaahdo sibraarka min qirba sibraar mucallaqatin soo lusha qaa'iman nebigu isagoo taagan buu ka cabay faqumtu waxaan u kaay ilaa fiihaa afkeedii baan u kacay faqadactuhu deetna waan gooyey afkii nebigu afka saaray ayaan gooyey waxay ku dartay laa yashrabu minha axadun bacda rasuuli illahi sala allahu meeshaa nebigu afka geliyey walle nin dambaan afka gelinin marka meeshaa sharafta yeelatay cidda mabaya afka ku sii macaajilayninoo kharibino waa goys xikmadday u goysana waa laba afkii af ugu sharaf badnaabaa taabtaye yaan looga dambaynin o sida aan looga dambaynayn xaasaskii nebiga cid ugama dambaynin halkaa nebigu afka saarina qof dambeeyo afka saarin xikmadi waa taa talabaadna inay ka barakaysato afkaayar intay qaadato ay meel dhigato intayna dambe hadhay dadku ka cabi doonaan marka intii way goosatay saddex arrimood baa meesha ka soo baxaya oo guri islaameed haddii lagu ogolaado lbdha soo gal biyaha yaalla waad cabbi kartaa idn caam ayaa la ydhaha alidnu alcaam idanka guud waa qodobka labaad sara joog buu nebiga ku cabiya waa soo marnay waa ta saddexaadee in aahaarta nebiga laga barakaysto hal mar iyo wax ka badanba waa soo aragnay aaaarta nabiga oo laga barakaysanaya waana khasaaista nebiga ilaahay u gaar yeelay cid kale oo cilmi leh ama cibaado badan ama qiimo leh loogama qiyaas qaadan karo waa qiyaasu maca alfaariq sheekh hebel baa isna aan ka barakaysanaynaa maantuu guriga yimi jeeg yar buu ka cabay afka jeegga ii gooya aduunbaa cidlo ku haraadi weligaaba googoosto alla waxaad ka ma jiro waayo miyuu nebi noqonayaa waa maya qiyaas maca alfaariq baa laydhaha faariq muairoo la heli karin baa meesha yaalla waa nebinimo waa laga yaaba cilmiga inuu ka dhalay waa laga yaaba inuu cibaadada ka dhaxlay waa in laga yaba inu agtiisa qiima ku leeyay laakiin ayna albaraka meeday barakadii meesha nubuwadii abubakar baa laga barakaysan waaye aduu miskiin halka jooga ku haraad qala xadaana maxamed bn bashaarin qala sana cabdiraxman bn mahdi qala sana curwat bnu haabitin casrat bnu haabit alansaari can sumamat bni cabdillahi qaal kana anas malik yatanafasu fi linaai alaaan filinaai laba qaabbaadu samayn kartaa fii shurbi linaa markuu weelka ka cabayo saddex jeer buu neefsadaa waa la odhan karaa marna waxaa la odhan karaa filinaai ay canilinaai weelka saddex goor buu afka ka saaraya dhinac kale weegaya neefsanaya weelka lagu dhex neefsadaa waa nahyi waaye wa zacama sheegay inagii soo marnay dakaraa looga jeeda ana nebiy sal l slam kaana yatanafasu fi linaai alaaan qal xadana cabdulahi bn cabdiraxmani qala xadana abu caasim can ibni jurayjin can cabdilkariim can ilbara ibni zaydin ibni ibnati anas malik ibni ibnati anas anas baa awow ah inantiisa ayaa sii dhashay ana nebiy sal ly slam dakhala waa galay calaa ummi sulaym baa u soo galay ummu sulaym waa anas hooyadii wa qirbatun sibraar mucallaqatun ayaa soo lushaa sibraar biyaabaa soo lushaa fashariba waa ka cabe min fami lqirbati qarbadda afkeediiu ka cabe wlxaal huwa qaa'imun faqaamad waa kacday umu sulaymin ilaa ra'si lqirba qirbada afkeediiba u kacdo faqadacatha waa goosatay iyaduna umu sulaymna waxay u goosanaysaa sidii ay u goosatay islaantii kabsha waxay u goosanaysaa inaan cid dambe afka gelin iyo inay ka barakaysato labada xadiisba waxay waxay culimmadu ku tilmaameen maadaama uu sibraar yahay sibraarkuna uu sarajoog mooyaane si kale lagu cabi karayn nebigu afka uu la raadsadayna waa libayaan iljawaas wuxuu caddaynaya inay bannaantay haddii kale miyaa nebigu waa nahiyey weel sidaa u dhuuban in afkiisa la saaro weel ku shuba buu waayo wax ku jira ilaahay baa og saxar ku jirya malow iyo mulac ku jirya qorota ku jirtaya meelun haddaa afka qabsato dadkana waxaad arki doontaa iyagoo qasabadii afka gelinayo soo nuugaya wax alla wax halkaa ka iman doona ma saadaalin kartaa waa maya marka nebigu wuxuu markan uga cabbayey inuu inoo caddeeyo nahyigu inaanu xaaraan ee yahay karaahatu tanziih inuu yahay marka innaga sa inoo habane aadaabtu waxa weeye weel lagu shubto ama baabacada ama labada baabaco ku shubo adoo biyihii arkaya imka qaabka ugu fiican aan ku arkay dhallinyarta qaar weelkiibuu udhiganaya gacmaha halkan uu ka cabbaya wuu arkaya waa caadi wax kastoo halkaa kusoo dhaca wuu arki karaa hadday saxar tahay weel kale tahay labada waa la samayn karaa qala xadaana axmed nasri naysaburiyu qala xadaana isxaaq bn maxamed alfarawiyu qala xadaatna cubaydaة bintu nail can caaishaةa bint sacd bn abi waqaas can abiha sacdin radi allahu canhu ana nabiya sal اllah nabiga ilaahay kaana yashrabu qaa'man waqala abu ciisa qala bacduhum cubaydatu bintu naabil ayuu yidhaahdeen oo markii horena naail baa layidh hamsa la isticmaalay iminkana ba baa la isticmaalay waa ikhtilaaf fi lismi intaa waxaynu ku soo dhammaynay baabkii qaabkii nebigu waa cabayey baabu maa jaa fi tacaturi rasuuli llaahi sala allahu halkana waxaynu ka gelaynaa sidii nebigu isku cadrin jiray uduga iyo barafuunka iyo cadarka suu adeegsan jiray ayaanu halkan ka gelaynaa toddoba xadiis baa lagu keeni doonaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu iska lahaa horaanba udug u gaara oo abuura ayuu lahaa waan cidila mid ahayn walihaadaba waxaa la sheegaa hadduu nebigu dariiq maro oo aad daqiiqada iyo saacada kadib soo marto waa la urin jire waxa la odhan jiray halka nebigii ilaahay baa maray udgoonka awgii ilmo yar hadduu madaxa u salaaxo ayaama ciyaalku urursan jire oo shaqo laga dhiganaya hayaursiyi halkii nebigu taabtay calayh salaatu wasalaam iska daa wax kale dhididkiisii waad garanaysaa biniaadamka dhididkiisuna noocuu yahay dhididkiisaa udgoon ahaa maalintuu seexday gurigaoo musulaym harag bay ku seexisay waxaa kaleaanay haynin haraggii buu ku dhididay waana xilli kulayl dhididkii soo qaadatay quraarad ku shubaysaa wuu ku baraarugay rasuulku caleyh salaatu wasalaam ee waa sidee markaasay ti najcalhu fii tiibina uduga la samaynaya ku dhex daraynaaba liannahu min adyab tiib uduga ugu udgoon weeyi isagoy sidaa tahay oo udgoon yahay oo ilaahay udgoonaysiiye ayuu haddana udgoonka jeclaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad buu u maadaama uu aad u jeclaa wuxuu ugu jecla hadiyad loo keeno udgoonka waxay culimmadu yidhaahdeen xadiis waxa lagu wariyey aan u badinaya inuu ha cali bni abi taalib afar dumari hadday la tartamaan oy kula tartamaan udgoonka may gaadheen buur nebiga calayh isalaatu wasalaam si udgoonka u isticmaali jiray intaa waxa dheer nebigu wuxuu jeclaa inaan udgoonku gacantiisa ka faaruqin mar walba axaadiisu waxay ku dartay inuu jidhkana u fiican yahay qalbigana u fiican yahay xataa maskaxdana inuu kobciyo maskaxda udgoonku waa kobciya halkaa cagsigu maxaa ka soo baxaya qarmuunkuna e <laughs> mafhuum mukhaalafaa waa haddii la ogolaado mafhuum mukhaalafaa waxaa muta'akid noqdaa diibku maalinta jumcada xagga ragga iyo labada ciidood iyo marka la exraamanayo iyo xuduuruljamaca salaada jamaca marka la xaadirayo waa sunne maxaafisha meel laysugu yimaado markaad tegayso cinda qira'ati alqur'aan qur'aan marka la ahriyayo cilmiga marka la ahriyayo digriga ilahay markaad ka qaybgelayso waxaasoo dhani waa sunne in udug la adeegsado amaa xilliga raga iyo dumarku ay isu baahanayaan labadoodaba waa loo sunneeyaa inay udug adeegsadaan intaa waxaynu ka gelaynaa xadiita qaala xadaana muxamed bn raaficin wahayru waaxidin qaaluu anba'ana abu axmed aلzubayriyu qaala sana shaybaan can cabdillahi bn اlmukhtaar can muusa ibn anas bn malikin can abihi qaala kaana rasul ahi sal slam rasuulka ilaahay wuxuu lahaa sukatun sukad buu lahaa yatadayabu minha uu isku idgoonaysiiyo asukka culimmadu saddex macnay saareen macnaha ugu fiican baan ku horaynaya waxa weeye wicaaun min jildin waa harag yaroo kooban oo nebigu ku shubi jiray wax alla wixii udgoonah kana darsan jiray udgoonka oo afka ka xidhma wuxuu lahaa lingax yar ama waxaa jira duluc waa yar kooban oo deetna lagu guro suka la macnaha labaadna waxa suka waxa weeye weel maahee waa udug murakaba uduga kan samayska ah in laysu geegeeyo ka ayaa suka lagu sheegay waa udug laysu geegeeyey oo miski iyo maawarad iyo waxyaalaha laysu keenkeenay saana waa lagu macneeyey macno saddexaad baa lagu macneeyeyoo waxa weeyaan waa miski la shiiday oo biyo lagu shubay oo haddana la qooyey oo ayaama la daayey oo lagu shubtay weel yar lagu shubtayoo mar walbo sidaa la idhaaba udgoon buu kasii qaadaya mar cusub yahay udgoonkiisu waa yar mar kastuu raagana udgoonkiisu wuu sii bataayo waa marayro saa odhanayso deetna udgoon gacmaaga kaga tegaya deetna jeebka iska gashanayso saddexda waa lagu macneeya lakiin waxaa ugu fiican weel yar inuu ahaa oo nebigu gashan jiray wixii udgoona suka kaana rasuullahi sukatun weel yar buu lahaa yatadayabu minha isku udgoonaysiiyo qala xadaana moxamed bn bashaarin qala xaana cabdiraxmaan bn mahdiy qala sana casrat bnu haabitin can sumaamata bni cabdillaah qala wuxu uhi kaana anas malik laa yarudu ma celin jirin aiiba uduga udug laguu keenay oo laguu hadiyeeyey ma celin jirin wa qaala anas ina nabiya sal allahu aleh wasalam kaana wuxuu ahaa laa yarudu iiba xadiiun waa xadiis qala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala sana ibnu abi fudayg can cabdilahi bni muslim jundubin can abihi jundub muslim ibni jundubdheh can ibni cumara radi allahu canhuma qaala qaala rasul lah sal l slam alaaatun saddex laa turaddu lama saddex haddii lagu siiyo lama celiya waa la qaataa alwasaa'idu barkimooyinka wduhnu iyo dhaashiga iyo watiibu uduga lama celiyo axaadiistu waxay ku dartay uduga fainahu khafiifu lmixmali tayib raayixa udugu qaaditaankiisuna waa fuduya culays ma laha udgoonkiisuna waa badan yahay markaa saddexda muxuu qoraya walaban wuu raacinaya afar buu ka dhigaya markaa iibku ka saaraya iibku waynoo iman doonaa marka aniga wuxuu ii qoraya alwasaa'idu wduhnu idinka muxuu idin qoraya waa laban labankiinaan ku macnayna waayo diibku waa soo socdaaba wuu soo socdaa diibku waa inoo imanaya waaya xadiisku waa inoo horreeyey xagga horan ku soo aragnay alimaam suyuudi waxyaalaha aan la celinayn waa toddobo can ilmustafa sabcun yusanu qabuluha ida maa biha qad adxafa almara khillaanu faxulwun waalbaanun waduhnun wasaadatun warisqun limuxtaajin watiibun warayxaanu toddoba shay haddii lagu siiyo midna celinin mayadaba ha odhanin kow maxaa ugu horeeya faxulwun wax macaan wax macaan haddii lagu keeno shah ugu yaro koob shah marka lagu shubo marxaban undheh kow waa talabaade wa albaanun caano caanuhu noocu doona ha noqdaane haddaan kuma jiraan kuwan gaalada ka yimaada ina caanayiin kuma dhaaran kartaan soo maogedi caanuhu waa caanahoonni caadiga ahaa kuwaas waxay ka samaysayn lama yaqaano caddaan ku mareeganaa inay yarbao xooriyaan waayahay marka waa xoorinta kuwa geela lahayn baa xoorka xoor ka dhigta wa albaanun iyo caanayow wa duhnun iyo dhaashi wisaadatun barkin barkinta waa sheegnay soomaaligu wuu yaabayaa barkin goormay xasanna inagu ya marka la seexana iyagu saa may ahayn shayga lagu fadhiistee lagu sheekaystaaba barkintuu oo innaga dee soo gaarin iyadoo odayaasheennu laba goo cadcad isticmaalayaan markaad laba goo cadcad isticmaalayso asee u baahata inaad hal mar markaad fadhiisato dee gooy waa casaanaya mar labaad markaad ku celiso casaanku waa sii xoogaysinaya mar saddexaadna dee hadalkeedaba daan nooc kalu noqonaya markay xal waxay ka dhigteen in barkin yaraad seeto oo gacanta aad ku seeto ama faraska kuu saaranya ama wax la mida ah, deeta markaad fadiisanayso barkintaad dhiganaysaa deeta waad ku fadiisan hadhow markaad kacaysana barkintaadaad qaadanaysaa maradiina waa ku badbaadaysaa waayahay markaa dee waa taarikhda la raadin doonaa odayaasheennu say samayn jireen horta miyiga kale iyaga go dhigtaan go ku fadhiistaan lakiin haddii goyo cadiya ka warran isagii baaba casaanaya soo ma iyo wa risqun limuxtaajin qof baaxan haddii lagudhaa xoolaanku siinaya waatuu nebigu ku dardaaray cumar khadaab qabiilka dufaawo la ydhaana qays caylaan bay ka tirsan yihin laakiin ciduu yey garanayo oo reeri markaa xadiisku waa daciif waayo cid alle ciduu yey ninkaas iyo noocuu yahay iyo yahay siqa yahay inaanu ahayn lama garan karo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal slam tiibu rijaal uduga raggu maa dahara waa kuu muuqdo riixuhu urtiisaa wa khafiya waxa qarsoon lownuhu midabkiisa wa tiibu nisaa'i uduga dumarkuna maa dahara waa kuu muuqdo lownuhu midabkiisu wa khafiya riixuhu waa la uduga nebigu wuxuu tilmaamay ragga waa udugoodu wuxuu leeyahay ur buu leeyahy iyo kamkam caraf buu leeyahy waayo ur inaynu maaha soomaaliga waa kamkam iyo udgoon iyo caraf baa la odhan karaa caraf waa carabi ur haddaad tidhaahdo urta waxay u badantahay xagga xun bay u badan tahay marka udug bay leedahay wixii aan muuqanineen jirka ka muuqanin markaad marsato asee sanku urinayo kaasaa la ydhaha diib rijaal diib nisaana waa maxay waa maa dahara lawnuhu wa khafiya riixuhu waa marka la baxayo udugay dumarku la baxayaani waa mid midab leh ama cusbur ha noqdo ama cilaan ha noqdo ama kuwa noocaas ha noqdo aan ur lahayn oo dhow cilaansanaysaa waa cusbaranaysaa huruudday marsanaysaa waa iska baxaysaa alla wax dhiba ma jiro laakiin waa inaan udug lahayn waayo uduga inay la baxaan maaha nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ayuma imra'atin asaabat bakhuuran falaa tashhad macana alcishaa alaakhira gabadh alla gabadhii bakhuur iyo udug isticmaashayay cishaayiga hanoo imanin alcisha alaakhira waa cishaayiga alcishaa aluulana waa maqhribka gabadhu inay haddee udugba isticmaasho habeenkaa iska joogto gurigeeda aroorta markay udgoonkii uu ka baxo ayuunbay dhaadhici kartaa mar kale wuxuu yidhi ayuma mra'atin istacdarat uma marat cala qowmin liyajiduu riixaha fahiya aaniya fahiya aaniya fahiya aaniya buhaariiyo muslim baa warinaya intay soo marto tidhaa sekadaasaan maanta aan maarata saaqaya waan saaqayaayo quraar baan isku jebinaya waa aaniya xaggey aaniye ka tahay xagga sanka iyo dheg maarata urta ayay aaniye ka tahay waa aaniyatu bilismi xagga dembiga wey maa aaniyatu bilxukmi aaniya bilxaqiiqa maaha waa aaniya bilxukmi xaqiiqa ahaan maysinaysan oo markhaatiya looma helin oo la garaaci maayo haddaynan tahay hadday gabadh tahayna hee maarata la rajmin maayo ee waa xaggii xukunka iyo dembiga way sinaysantay maxaa yeelay zinadu gacantay noqotaa gacanta la iskula haliilayo ee dumarka loo dhiibaayo waa zino nabigu wuxu uhi alayhi salaau wasalaam alcaynu tani wa zinaha nadar ishu way sinaysataa sinadeedu waa egmada walyadu tani wa zinaha albatsh waa taabashada wاrijlu tani wa zinaha almashi sinadeeduna waa maxay waa socodka wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibu farjiguna cawradu ama hawlahaasay rumaysaa ama waa beeniya marka waa sinooyin yaryar weeyaan oo kii weynaa ka yar muqadimo noqonay marka dumarku waa inay iska ilaaliyaan ama haddaanay baxayn oo gurigeeda joogto udug nooc walba waa adeegsan kartaa mid muuqda mid qarsoon mid midab mid aan lahayn wax u ma jiro intay gurigeeda ku jirto maxaarimteedana la joogto inta aan geyin markay la joogto waa inaan gayaanka ugu baxinoon gayaankuna de waa inaanay guriga soo gelayn hadday soo gelayaan dee xikmadda halkan bay noqonaysaa xilli guriga la soo gelaya ay tahay iyaduna halkii bay soo gelaysaa qaala xadaana cali bni xujrin qaala ambana ismaaciil bn ibrahim can iljurayriyi can abi nadrat can iufaawiyi can abi hurata can nabiy sal slam milahu bimacnaahu uga daba keenaya kaanamaa inuu leeyahay ha lagu jabriyo ha lagu kabo laakiin de ku jira uun ninkii majhuulka ahaa aufaawiy qaala xadaana muxamed ibnu khaliifata wa camar ibnu caliy qaala waxay dhahdeen xadaana yaziid ibnu zureyc qaala sana xajaaj sawaaf an xanaan an abi cumaan xanaanna waa la yidhi xabbaanna waa la yidhi labadaba waa lagu sheegay laakiin waa nin axaadiistiisu yartahay weeye can abi cumaan innahdi qaala wuxu uhi qala rasul lah sal slam idaa cudiya haddii la siiyo axadukum midkiin alrayxaana udgoonba haddii la siiyo udgoonuun rayxaanka u gaar maaha udugba haddii la siiyo falaa yaruddahu yuu celini falaa yaruddahu yuu celinaya rada waa in la dameeyaa falaa yuridhu yaan la odhan yada ha yuridhu yuu doonin maaha falaa yaruddahu yaanu radiyin yaanu celinin fainahu kharaja min aljanna fainahu rayxaanku kharaja wuxuu ka soo baxay min aljanna jannada laga keenay kaa laguu dhiibaya jannada laga keenay maaha asalkii rayxaanka iniintiisii koobaad ee adduunyada lagu beero jannuu ka yimi udgoonkaas markaa reexaanka waa geed udgoonun kan inagu ku sheegayna khasab inuu noqdo laakiin waa geed udgoon marka udgoon haddii lagu dhiibo ha celinin maxaa yeelay asalkiisii xagga jannada laga keenaya qaala abu ciisa wuxuu uhi walaa nacrifu ma naqaano lixanaanin ninka xanaan laydhaa hayra hada alxadiii xadiiskan mooyaane xadiis kale oo aanu u warinayba haba yaraate jirto waa midkaa keliya waa curad guri dambaysa xadiis labaad maba leh wa qaala cabdiraxmaan ibnu abi xaatim fi kitaab اljari wاtacdiil xanaan اlsadiyu ayaa la ydhahdaa buu intaasu ku daray inuu bani asad yahay min bani asad ibnu shariik wa huwa saaxib raqiiq waa ninkii addoomaha ka shaqaysan jiray addoomuhu iibin jiray kaana yabiicu raqiiqa bilkuufa dilaal buu ahaa somaa maqal dilaalka baabuurta iyo dhulka iyo kan addoomuhu iibin jiray mid fedhaweyn baan ku hayaa mid milimilistan baan ku hayaa mid firfircoon baan ku hayaa kolba shaqadaad u baahantay waaye camu waalidi musadad adeer wuxuu yahay musaded aabihi buu adeeru yahy musaded buu awow noqonaya musaded ibnu musarxad ninka ugu magaca qariibsan culimmada xadiika waa musaded ibnu musarxad musaded ibnu musarxad ibnu musarbal saddexaasaa israacay way ku sii dareen waxay idhahdeen ibnu muqardal ibnu qarandal ibnu carandal ibnu toddoba magacoo noocaasa ayay tiriyeen dabeetana sheekhii loo sheegay wuxuu idhi haadihi ruqyat lcaqrab waxaa layskaga tufaa markuu ku qaniino baalka ladha aleelaalahae dabqallooca muka yaaba buu idhi kani waa ducadiiba daba aleelaalaha marka musadad buu adeeruye intaasaa lagu tacriifinaya ninkan aad loo garan maayo warawaa can abi cumaan annahdi ayuu ka wariyey warawaa canhu lxajaaj bnu cumaan asawaaf samictu abi yaquulu dalik ardayda waa garanayaan qoladii dhigatay cilmu salix lxadii ninkani nin ka wariyey kol hadduu nin ka wariyena jahaaladu ma jahaladu ma suulayso goormay jahaaladu suulaysaa markay laba nin ka wariyaan ugu yaraan hadday laba nin ka wariyaan waa macruuf hebel iyo hebel baa inoo yaqaantee laakiin markuu nin keliya garanayo dee ninkaa keligii markhaati keliya wey maxaa loo baahnaanaya laba markhaati waa loo baahnaanaya laakiin xadiisku asal buu leeyahay asal buu leeyahay intaa dambe ee kharaja min aljannana xadiis daciifi ma xaqiijin karo waa inuu xadiis saxiixi xaqiijiyaa qaala xadaana cumar bnu ismaaciil ibnu mujaalid ibnu saciid alxamdani qaala sana abi can bayaanin can qays bni abi xaasim can jariir bni cabdillahi qaala wuxuu ihi curudtu waxa lay bandhigay bayna yaday cumar bn khadaab radi allahu canhu fa alqaa waa tuuray jariirun jariir radaahu eeg xadiidku siduu ku soo socday iyo siduu noqday waa kala duwan yihi jariir muxuu lahaa curudtu isagaa hadlaayay curudtu waxa lay hordhigay lay bandhigay bayna yaday cumar bn khadaab faalqaytu ridaa'ii bay ahayd inuu idhahdo faalqaytu waan tuuray ridaa'ii go'aygii imika muxuu yidhi faalqaa tuuray jariirun jariir ridaahu goysiibuu tuuray nin kalu iska dhigay marka hor isagaa hadlayey iminkana magac kaluu sheegay waxaa la ydhahdaa iltifaat cilmiga balaaqada iltifaat baa la ydhahda iltifaatku waa kolba si lagu soo wadaa laga bedelaya mar waxaa lagu soo waday haayib markaasubaa laga dhigaya mutakalim adigii maqnaa ayuumbaa haddana hadlaya marna waxaa lagu waday mutakalim adoo hadlaya maskarigaasa iminka qof maqan huwa ladii yusayirukum fi lbari wlbaxr xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin ayiba xata idaa kuntum baa lalahaa waa lala hadlayay bihim wuu la dhaqaaqay qaayib baa laga dhigay islamarkiiba isagoo hadlaya ayuu noo bilaabay haddana wax iska dhigay nin maqan alqaa wuu tuuray jariiru jariir waa isla isagii ridaa goyisiibuu tuuray wamashaa wuxuu ku socday fii isaarin gunti keliya faqaala lahu cumar baa ku yidhi hud ridaa'aka war go'aga qaado oo hagoogo faqaala wuxuu ku yidhi cumar lilqowmi dadkii maa ra'aytu maan arag rajulan nin maan arag axsana suuratan ka qaab wanaagsan min jariir ila ma balaganaa min suurati yuusufa asidiiq calayhi salaam horta xadiikani meella kama soo galo tarjamada baabka meella soo galo meel yar iyo meel weyn shuraaxda qaar baa isku dayo is yidhi waxaad tidhaahdaan nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama suuraddiisu wanaagsanayd ayaa udugiisuna wacnaa ninka surada wacanna udugiisu waa wacanye laakiin meel alla meel ay kaga qoran tahay ee ma jirto aduu xadiisuun sheekha ay uu taraaray qalinku oo qalinkuun ka raacay ka soo qaad cilmi la'aanna maahee jariir ibnu cabdillahi albajali dadka ilaahay abuuray dadka uga cajiibsan buu ahaa aadka u qurxoon wuxuu soo islaamay sanadkii ugu dambeeyey hijrada ee nebigu dhiman doono ciidan baa laysugu dhiiba wuxuu rasuul allo baan leeyo fardaha mama fuuli aqaan faraskan fuuloon ka dhacaa maba ku sugnaadaba maanta laga bilaabo dhici mayse kaale anaa kuu ducaynayo faras buu saaray dibba ugamu dhicin isagoo koorale isagoo leedac midna jariir ibnu cabdillahi albajali xilligii cumar khadaab baa duulaan la gelaya ciidanka duulaya waa laska eegaa caafimaadkooda iyo jidhkooda iyo xoodaa la baa eegaya u jaagaraynaya cumar ma jeegaraynayo fardafuulnimada jariir taa nebigaaba sheegayoo dee loo noqon maayo socodkuu eegaya balnu caafaanka inuu dhugtunaya yaa meelaha lagu qabanin dhaqaaq nin walboo la dhaqaatinaya waa la eegaya iyo murqihiisa iyo deetana wuu eegay isna go'i ogaanu tuuray suu murqaha iyo awoodda u tuso deet wuxu hor qaado yaan lagu cawriyni waayo xilligii nebiga dhacday calayhi salaatu wasalaam maalin lagu jiray jihaad oo duhur la fadhfadhiistay ayuu nin go'a iska tuuray nin baa yidhi maa ra'aytu mil jildi lbikri lyawma war maanta weligay inan shabadana allaha ka yeele jidhkaa iyo saafigu noocuu yahay weligay ma arag buuri sidaa markuu afka uga dhigay ayuu nebigu yii midkiin muxuu odhan waayay maa sha allah markuu arko ninkii markiiba finanbaa tin iyo cirib dhowr bilood buu jiifay dadka qaar baa bahashuna maaha moogta ishu wax la cabaynayo oo qofka cabaynayo aan ileeyay sug ma cabaynaysid <laughs> way kaa dhacaysaa waa inaad markaad wax fiican aragto tidhahdaa maa sha allah dadkuna qaar baa leh waa la yaqaanaa dadka qaar baa caana oo lagu yaqaano marka maasha allah ad iska adeegso gaar ahaan ubadkeenna yaryara meelaha la keenay musaabaqada iyo qur-aanka ahriya iyo aragnay qaar lagaga soo tuuray marka markaad qur aragto maa sha allah dheh khalaas yaan xabaddu kaa dhicin waay alcaynu xaq baabu kayfa kaana kalaamu rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam halkan wuxuu ku keenaya hadalkii nebiga saddex xadiis buu ku keenaya waaya qaala xadaana xumayd ibnu mascadat albasriyu horta nebiga ilaahay cid ka faseexsanna ma jirin cid ka hadal macaane ma jirin cid ka jawaab ma jirin salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar baa ku yidhi rasuul allow abubakar aan idhaahdo abubakr baa ku yidhi rasuul allow meella waa ku wada kacaanay qabiilla waa wada nahay haddana markaad hadasho ereyo badanood ku hadlaysaanu garan weynaa markaasuu yidhi in allaha adabanii faaxsana tadiibii wanashatu fi bani sacd ilaahayna waa i koriyey qabiilka bani sacd la aftahankaana dhexdoodaan ku koray marka inay ereyo badan garan weydaan qow baa u leeday qala xadana xumayd bn sacaadat albariyu qaala sana xumayd ibn aswad can usamat bni zaydin can isuhriyi can curwata can caiشha radi allahu canha qaalat maa kaana ma ahayn rasuululahi sal l slam rasuulka ilaahay yasrudu mid dudubiya ka sardikum dudubintiinna haadaa ah hadalka dudubisaan walaakinahu ha yeeshee kaana wuxuu ah yatakalamu mid ku hadla bikalaamin hadal bayinin cad hadal kala gogo'an oo cad buu ku hadli jiray faslin oo kala saaran yaxfaduhu waxa xifdiya man jalasa ilayhi qofka la fadhiistaa uu xifdiyaya hadal kala dhigdhigan oo erebe mar soo baxayo oo aan dabada la ysugu haynin oo aan durub ahayn ayuu ku hadli jiray nebigu calayh salaatu wasalaam waayo loo keenay inuu ummadda wax fahansiiyo xadiikaas waa xadiis saxiixa waxaa laga qaadanaya qofka dadka wax fahamsiinaya inuu hadalka u kala googooyo oo hadalku hadduu baas noqdo israac noqdo fahamku waa adkaanaya xadiika xadii saxiixa qaala xadaana maxamed ibnu yaxya qaala sana abu qutayba sal bnu qutayba can cabdillahi bn musanna can umama can anasin qaal kaana rasul lah sal l slam wuxuu ahaa mid celiya alkalimata kelmadda aa saddex buka ayuu celin jiray litucqala canhu si looga fahmo kaana yuciidu lkalima alkalima asha ku jirtaa jinsiye maaha jinsiye hadday noqon layd kelmadu waluu ku dhawaaqaba saddex buu ku celina bay noqon layd hadalkunu macnobeelaya erey waluu ku celiya haduu saddex goor ku celiyo dee hadalkuma macno yeelan maayo laakiin waxa weeye kelmadda la fahmi waayo ama halmuceedkaa kelmadda ugu muhiimsan hadal baad soo waday inta marka kaana yuciidu lkalima cahdiye ka dhig kelmadda la fahmi waayo amaba loo gol leeyahay ayuu saddex jeer ku celinaya muxuu saddex jeer ugu celinayaa liyucqala canhu waxaana la yidhaahdaa dadka inta ugu fahanka fiican waa dadka mid ku fahma ama ka laba ku fahma ama ka saddex ku fahma saddex hadday dhaafto e maxaan odhan jirnay imse shub dhacaya ya shan shub buu dhacayaayo waa la-aadkaas marka far waaweyn buu bahay in lagu qoro inuu goobaha yimaado maaha waa in isaga dib loogu celiyo loo nakhtiimo qaala xadaana sufyaan mukicin qaala ambana jumayc ibni cumar ibni cabdiraxmaan alcijli qaala xadaanii rajulu min bani tamiim xadiikuina soo maray isagoo dheer isagoo gaaban baynu soo maanta waa dheeri min wuldi abi haala sawji khadiija yuknaa aba cabdillaah can ibnin liabi haala can ilxasan bni cali radi allahu canhuma qaala xadiiku suu u qiimo yahay ee nebiga u sharxayo iyo siduu daciifka yahay isma qaala wuxu uhi sa'altu waxaan hind ibni abi hala khadiijaa dhashay faadimuu la walaaliyey horenu soo wa kaana wasaafan tilmaamaa weyn buu ahaa tilmaamaa ragga tilmaanta qultu waxaan ku uhi siflii sifee mandiqa rasulilah sal sl mandiq ay kayfiyata nutqi rasuulilah suu rasuulku u hadli jiray qaala wuxu uhi kaana rasullahi sl markaa nudqigii keliya kamuu hadline hawlo badan buu ka hadlay markaa kaana rasul lah sal slam wuxuu ahaa mutawaasila laxzaani murugtiisu miday xidhiir tahay daa'ima alfikrati fikradiisuna ay daa'im tahay fikirkiisu laysat lahu raaxa aan raaxa lahayn tawiilu sakti aamuskiisu badan yahay afartaa horta israaci mutawaasil alaxzaan murugadiisaa badan macnaheedu waxaa weeye danta ummaduu ka murgayaa kuwa lunsan iyo kuwa diinla'aantu hayso iyo kuwa gaalnimadu hayso ayuu ka fikirayaa falacalaka baaqicun nafsaka cala aarihim in lam yuminuu bihada alxadiii asafa murugo adduunya maaha murugada la diidaya falaa tahinuu walaa taxsanuuna waa ta adduunyada daa'ima alfikra ilaahay buu ku fikiraya oo diintu ka fikiraya oo khalqiga sidii loo hanuunin laha buu ka fikiraya fikirkiisuna waa joogto waaye laysat lahu raaxa intana waxay tafsiir u qalbihaqaynaya maskax shaqaynaysa ma nasanayso nin dee taalo salaaddii iyo jihaadkii iyo tacliimtii iyo dadkii la barhanuuniyey waxaasina maba raaxaysanayo maalintii la yidhi qum faandir iyo markii la yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum raaxa ugama dhexayni sidii buu taagnaa awiilu sakti aamuskiisu waa badnaa intuu aamusan iyo intuu hadlayo intuu aamusan yahay badnayd soomaaligu laakiin intuu aamusan kooban oo daldalmaya waxalla wuxuu la daldalmayana la garan maayo mar kastoo hadalkaagu bato waa mar kastoo xikmadaadu yaraato man kaana yuminu billahi walyawm alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut laa yatakalamu kuma hadlo fii hayri xaajatin waxaan dan ahayn danunbaa ka hadlisaa afkaagan danuu kala qaad danla'aanta halkaa iga dhig inaguna waxaanu bixinay dan ka hadal mobilkii dan ka hadal waxa kalen ka hadlayna waa danla'aan innaga isku caddaynay waxa kalen ka hadlaynaa waa maxay waa danla'aan mooy maxaad ku caddaysay markaad kan tiri waa dantii hawlahan kale wadaani waa danseeg waaye yaftatixu wuu furfuranaya alkalaama hadalka wayakhtimu wuxuu ku khatimaya bismi اllahi tacaala tanaasuc baa la ydhaha yaftatixu اlkalaama bismi اllah wayakhtimuhu bismi اllah bismi ilahi labadiiba ku tanaasucayaan markaa nebigu markuu hadalka bilaabaya bismi illahi buu ku bilaabayay markuu khatiminaya bismi buu ku khatimaya sunnaha caynkaas waxaa caqligu ahaan laha in alxamdu lilah lagu gebagabeeyo laakiin nebigu bisna waa ku bilaabi jiray bisna waa ku dhammayn jiray kutubta qaar waxay qorayaan yaftatixu lkalaama wayahtimuhu biashtaaqihi miyaarag maydin qoran yihi ya saa maydin qoran yihi waayo nebigu wuxuu hadalka ku bilaabayaa qowlalkiisa qowlalka wayahtimuhu wuxuu ku khatimayaa qowlalka bimacnaa markuu bilaabayo iyo markuu dhammaynayo isku sibaa loo maqlaya maaha dadkan inta markay bilaabayaan gunuusa hadhowta karaar qaata goor dambe dhagaha kaa waala marka dambe soo gaabiya saa bilow ilaa dhammaan aani baa loo maqlaya hadal masmuuca biashtaaqihi ashtaq waxa weeye waa labadaa qawlal jamcu shidqin waa qawlalka marka taas ku qoran tahay hadal cadoo markiiba bilow ilaa dhammaad wada cad weeye wayahtimuhuna biashtaaqihi labadaba ku macnee wayatakalamu wuxuu ku hadlaa bijawaamic alkelim hadal urursan nebiga sifooyinkiisa ka hadal urursanoo waa hadal kooban oo haddana kaalin galo macno weyn kalaamuhu faslun hadalkiisu waa kala dhigdhigan laa fuduula walaa taqsiir laa fuduula wax weyn maaha oo dheeraada walaa taqsiira gaabisna maaha dhexdhexaad weeye hadalka haddii la rabay aad ka gaabiso oo ummaddii lagu u warran aduu warrami kari weydo taqsiir ku haysta haddaad tororog noqoto joojin weydo oo togaaguba joogsan waayana fuduul baa ku haysta dhexdhexaad buu laysa ma ahayn nebigu biljaafi mid engegan ma ahayn jaafi mid qalalanoo kakan ma ahayn walalmahiin mid liita duliyana dulliyana ma ahaynoo la dulaysto almahiin waa marka miimka la fadxeeyo almahiin waa is mafcuul mid la ihaanaysta ma ahayn saamaydin qoradin almahiinmaydin fadeeyey almuhiin buu qoraya kutuba qaar almuhiin waa isfaacil mid isagu wax ihaaneeye ma ahayn labada macno waa u baahanay labadaba ku macnee isagu cid ma ihaanaynayn dadka la fadhiistaa ma ihaanaynayno ma dulaynayno ma xaqirayn isna lama xaqiri karin cidima xaqiri karto waay dadka hadday tawaaducaan tawaaduc markuu xadka beelo marka dambe wuxuu gogaarsiiyaa mahaano liidasho waxba iska aqbasho ishi okay haye hawraarsan ma in lagu soo kaadi tago waa inaad noqoto qof dee meel khadcas leh meel aan loo dhaafi karin hebel baa la ydhaayo arrimaha lagalama hadlo waa inaad leedahay lakin hadi wax walba laisgala kaa yimaado nin sheekha maalinta arkayo wax walba iska weydiiyo waa qalad in lagugu tunto maaha inta su-aal soo maro wax walba xaraabaysi su-aal maaha wa xaraabaysi baraha bulshadan ku arkay nin wadaadoo reecamara de maaha in lagaa xaraabaysta maaha noqoto oo ninkii iska dacdacinaya aba adiga ku daarto ceeb wey cilmigiina waad kharibaysaa waaya yucadimu nicmata nicmada waa weynaynaya nebiga haddii ilahay nicmo siiyo wain dakad haba yaraatee wax yaroo nicma hadii ilahay siiyo wain dakad waa maxay wain qalad haba yaraato wuu weynaynaya wax weyn laa yadumu minha ma caayayo shayan wax nimcada ka mid a ah. hayra anahu lam yakun ma ahayn yadumu mid caaya dawaaqan wax la dhadhamiyo dawaaq waa maxay waa cuntadii cabitaanka wax la dhadhamiyo nebigu ma caayi jirin walaa yumdaxu mana ammaani jirin in la caayay in la ammaanaaba waxay tusaysaa inaad qiima u samaynayso oo waxnay kugu weyiin markaad weydana waad caayi markaad heshana waad ammaani labadu midna sax maaha waxaad haysana cun wixii kalena adduunyadu kama cadhaysiiso walaa maa kaana laha iyo wax adduunye loo tiiriye tona adduun nabigu kama cadhoodo iyo wax adduun ku shaqaleh faida tucuddiya alxaqu waanahay faacilkii faida tucuddiya alxaqu xaqa haddii lagu tacadiyo lam yaqum uma istaagi jirin liqadabii cadhadiisa shayin waxbaba inagoo cagsi ka dhignay shilinkaaga haddii nin maanta kun shilin kaa la maqan yahay adduunyadu way istaagaysaa fadhiisanna mayso ilaa kunkii shilin uu jeebadda kusoo xehan noqonayo qabiilkaaga iyo reerkaaga haddii la caayana waad xoorinaysaa waad xumbaynaysaa ma inay rag leeyiin baa maxaa lagu yidhi ku celi baleereyga diinta haddii lasoo hadal qaadana ah, diintuu caaye kani waa inkaar buu qabaay asalaamu calaykum waraxmatullah meeshaan ka dhaqaaqa xoorkii iyo xayraannimadii iyo cawaandadii meeday waa wixii kugu agweynaagu nebigu arrimaha adduunya mabuu ka xanaaqi jirin weligiina naftiisa umuu aargoosanin waayahay faida tucudiya alxaqu lam yaqun liqadabihi shayun xataa yantasira lahu ilaa diinta uu argudo walaa yaqdabu linafsihi naftiisa uma cadhoon jirin walaa yantasiru laha naftana uma hiilin jirin naftu qiimaba kuma lahan agtiisa idaa ashaara markuu ishaaro ashaara bikafihi kulliha hadduu wax ishaarayo gacantoo dhan buu ku ishaari jiray waidaa tacajaba markuu la yaabana qallabaha gacanta ayuu qadiyi jiray hadday san ahaydna san u odhan jiray haddii kalena sidaa waidaa taxadaa hadduu sheekeeyo ittaala biha gacanta ayuu ku hadli jirayoo gacantuu ishaari jiray wa daraba biraaxatihi lyumna caaradii baabacada midig ayuu ku dhufan jiray badna ibhaamihi lyusra suulka midig ayuu nebiga ku dhufan jiray gacanta markuu sheekaynayo saasuu odhan jiray innaga dadka qaarqaadhaabaa jira oo midigtii ku dhufta laakiin isagu bidixduu adeegsan jiray midigtuu ku dhufan jiray fa idaa qadiba hadduu cadhoodo acrada waa jeesan jiray wa ashaxa wuu wada jeesan jiray ashaaxa waxa weeye baalaqa fi lciraad qofka uu ka cadhoodo toos buu wada jeesan jiray gebigiis xaggiisaba ma eegi jirin acrada waa jeesan jiray wa ashaaxa luqunta waa wareejin jiray waidaa farixa hadduu farxana hadda waa hoos dhigi jiray tarafahu indhihiisa nebigu hadduu farxo hoos buu eegi jiray markuu faraxsan yahay jullu daxikihi qosolkiisa ugu badani attabasumu dhoolcadeen buu ahaa marmar buu saanu qosli jiray oo e, gawskiisa koobaad la arki jiray annawaajid yaftaru wuxuu caddayn jiray yaftaru wuxuu caddeeyaa can mili xab lhamaam can mili wax u eg xab lhamaami baalka la ydhaahdo e, e, dhagaxa roobka la socda xab lhamaam inagu dhagaxyaalan idhaa soo maha xabulhamaami dhagaxa cadcadee roobka la socda wax eeg